isiiya sharaf ciheeda bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow say wanaagsan dhegeystayaal wiilkiin baa joogtaan iswal badan oo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale ismaal waa khamiista ar waxay ku aaseysantahay koblaatanka bisha sebtembar sanada qodobada barnaamijka kuna ku dhegeysan doontaan waxaa ka ah xiriirka kanada iyo hindiya oo sii xumaanaya tan iyo markii muwaadin hindiya lagu dilay dalkaasi kanada xilli la diiday in markaa muwaadiniinta hindiya ay u safraan wadankaasi kanada waxaad kaloo maqli doontaan golaha sharci dejinta ee kuuriyada koonfureed oo u codeeyay in shaqada laga eriyo ra-iisul wasaaraha wadankaasi kuuriyada koonfureed waa maxay sababto aad ah degeysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan maxay ka faa-iideysaa sacuudi arabiya inay xiriir duwlaasiyad la yeelatay israel oo la ogyahay cadaawada ay u qabto dalalka carbeed iyo dhibka ay ku hayso falastiin waad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordhaa xubnihii joogtadaha warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee markaad ku soo dhawaada kulanka keyane tiira ka bixin lahaa hagarkuma kuureen halistaad igoobsiyo halkaad igaga taali hawadhalisa caashaqaaygu raac cidbakiinta geeridaa shaqayigura midna haybad ma yeeshiin ka kaluun lahay layla ma duburday helay obeyoy sohor caashaqa hadhubey layma hees layla ma duburday helay obeyoy sohor caashaqa dhankayga waan ka lahaa kuwa dhankaagay haddaad hagarbaxayse dhankayga waan ka hanaan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan huba dhankaagay haddaad hagarbaxayse

way haybad ku yeeshaan habsaman taguurke ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke horteed looba haadsho way hawiranta odeeyay haki caashaqa ayu habaabine meelan looh oon horseed way looba haadsho way hawiranta odeeyay haki caashaqa ayu habaabine noqon lahaa hawl kuguma dhaafin adigu haraad ka masiixdii jacaylka wan kula habaynlaahila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafin adigu haraad qaba habeen ka masiixdii hamakinta caashaaqae halacsiga ubakinta hibashaadae nabar horeey inta caashaqay haybad ma ka kaloon lahaynini iyo haweenkuba midna qaybad ma yeesheen ka kaloon lahaynine hadhowbey oo layma hees laylama hadli duburday helay oobeyoyso hor caashaba oona shiine

dadku kaha qabeela kali beshu hayaante hawdgedala lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada haraadoo biyowda dadku madaxa qabeela kali teshuhayaante qoraad jaruga tuurteen hamodugu hoden cadiimiya lugoyaad badaan kaga hadhaan qaybad ku yeeshaan habsamaan taguurkee raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurkee ragga iyo haweenkuba midna heybad ma yeeshaan kan kaloon lahaynin iyo eree kale ayaa la isdhaafsaday heestan ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo khadiijo maxamuud qalanjo ereeyada heestan waxaa iska leh abaan maxamed cali kaari allaha u naxariistay ee waahaysiii la qabtay kii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hesano haddadhow ku dhinta adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn cisiiya qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownay gudoonka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare cabdicaashi cabdilaahi iyo gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo wafdi xildhibaana iyo mas-uuliyiin ay hogaaminayaan ayaa tagay magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaa ay kula kulmeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo muddo bil ka badan ku sugan magaalada dhuusmareeb halkaasi uu joogo dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab uu markaa kaga guuray madaxweynuhu villa soomaaliya oo in muddo aanu ku shaqeynayn isagoo dhuusmareeb si kumeel gaar ugu shaqeynaya wafdiga mas-uuliyiinta xildhibaanada iyo gudoonka labada gole ujeedka dhuusmareeb u tageynayana waa in markaa ay qayb ka noqdaan dardargelinta dagaalka dhanka al-shabaab waxayna la kulmeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay ka wada hadleen sidii loo labajabaari lahaa dadaalada la doonayo in lagu dardargeliyo dagaalka dhanka al-shabaab si markaa loo abaabulo bulshada qeybeedka kala duwan xildhibaanadu lafsirkooda iyo gudoonkuna ay qayb ka noqdaan dagaalka ka al-shabaab dhinaca kalena gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashe yuusuf axmed ayaa waxa uu markaa imtixaan u daahfuray in ka badan kun ruux oo codsaday boosas ka bannaan hay-adaha garsoorka oo isugu jira kaaliyaal iyo sidoo kale xeer ilaalinta fursadahaasi oo horey ay usoo bandhigeen hay-adaha garsoorka ee dalka baashe yuusuf axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay imtixaanku uu furan yahay maalintii labaadna la daha sidoo kalena markaa ay dadku fishaan cadaalad qof walibana waxa uu markaa keensado lagu qiimeyn doono maadaama uu sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo cadaaladda oo ay garsoor ka shaqaynayaan wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam xeraalyaha guud ee qaranka guddoomiyaasha maxkamadda rafcaanka iyo gobolka dhammaan madaxda halkan ku sugan howlwadeennada garsoorka warbaahinta ciidamada amniga tartamayaasha halkan u fadhiya maanta imtixaanka asalaamu calaykum watullahi barakaatu farxad weyn bay inoo tahay dhammaanteen inaynu maalinkii labaad halkan ka daahfurayno imtixaankii loogu tartamayay jagooyinka kaalyanimo ee looga baahan yahay ama ka bannaan garsoorka dalka banaadir iyo garsoorka federaalka sidii halkan laga sheegay tartankan ama imtixaankan waxaa loogu talagalay inuu noqdo oo uu yahay mid furan cadaalad ah dadka soomaaliyeed ee buuxiyey shuruudihii looga baahnaa jagooyinkaasi la soo baahiyey ama lasoo bandhigay ay u siman yihiin waa tii halkan lagaga warramay nidaamkan nidaamka loo maray iyo imtixaanku heerarka uu soo maray waxaad ka warhaysaan in jagooyinkaasi la soo bandhigay oo lagu baahiyey baraha bulshada kadibna aada soo codsateen dad ku dhow shan kun oo qof ay soo codsadeen intii buuxisay shuruudihii markaa looga baahnaa qofka u tartamaya jagadan lagu wargeliyey inuu ku soo baxay liiska u fadhiisan doonaa imtixaanka qoraalka ah oo ah ka maanta aad halkan u fadhidaan hawshaas oo runtii ahayd howl aan sahlanayn waxaa sameeyey guddiyo kala duwan oo garsoorka ka tirsan oo wakhtigoodii geliyey si ay u soo xulaan intiina maanta halkan fadhida iyo inta shalay imtixaanka gashay ee jagooyin kale u tirtamaya waxaa iyaguna la magacaabay oo la dhisay guddiga imtixaanaadka qaadaysa oo hay-ado kala duwan ka socda oo u madax bannaan imtixaanka ay qaadayaan ah dad la hubo hufnaantooda kartidooda aqoontooda allakacabsigooda dhexdhexaadnimadooda iyo daacadnimadooda intaas lagu xulay imtixaankaasi cidda keliyata ee og ee haysa ee diyaarisay waa guddigaa weyn anigoo ah mas-uulkii ugu sareeyey garsoorka dalka war kamahay laakiin waxaan ku kalsoonahay guddigaas cadaaladdeeda iyo saawi qaadaya sida halkan laga sheegay guddigaas markaa imtixaankaa maanta idinka qaadaan tallaabo kale intayna qaadin waa ka wareegi doonaa waxa uu ku wareegi doonaa guddi kale oo u samaysa nambar lagu garto warqad walba guddigaasi saa loo aaminsay imtixaanka hadda harsan marka ay saxayaan ma yaqaanaan magacyadiinna waxay ku saxayaan sidii qolyihiina dugsiyadii sare ka soo baxay aad ku arki jirteen nambarkii ee lagu saxay markay soo diyaariyaan waxay iskaga celin doona guddigii marka hore numbarka u samaynaysa guddigaasna waxay iswaafajin doonaan magacii iyo nambarkii waxayna soo saari doonaa natiijada cidda gudubta ayaa markaa lala soo xidhiiri doonaa si ay haddana ugu diyaargaroobaan imtixaanka afka ah ee lagu waraysan doono qofka natiijada uu ka keeno imtixaanka inuu qofku ka keeno iyo natiijada uu ka keeno waraysiga afkaa ah ayaa la ysugu geyn doonaa halkaas buu ka soo bixi doonaa markaa guulaysto markaa imtixaankan waa imtixaan sidaasiya ah. qofna uma baahno qof kale inu soo dirto cidaad soo dirataana waxba kuuma tari karto waxna kaama dhimi karto markaa taas horta niyadda ha la geliyo ha lagu bushaaraysto imtixaanka ha lagu galo insha allahu tacaala waxaad helaysaan cadaaladdaas oo loogo boqol kiiba boqol waan ognahay kun iyo toddoba boqol lixdan iyo toddoba qof oo laga rabaa afartan qof waa tiro aada iyo aad iyo aad weyn waxaa la rabaa afartanka ugu wanaagsan inay halkaasi ka soo baxaan insha allah tacaala oo ummadda soomaaliyeed wax badan laga rabo inay talaan oy wax ku soo kordhiyaan adeega cadaaladeed ee ummadda soomaaliyeed loo hayo markaa guul baa idiin rajeynaya maalintii labaad inaan imtixaankan furayno waxaunaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo inaan si weyn ugu mahad celiyo dadkii shaqadan soo qabtay bilowgii ilaa iyo hadda ay guddiga imtixaanaadka ugu horeeyaan gudyadii soo kala saaray ay ku xigaan ilaaliyaasha iyo makormeerayaasha iyo dadka ilaalinaya ay ku xigaan ciidamada amniga oo runtii la-aantood aanay halkan hawshan ka suurto gasheen iyagana si weyn baan ugu mahad celinayaa warbaahinta sidoo kale ee dadka tartamayaasha ah ugu dambayn waxaan rabaa inaan si gaara ah ugu mahad celiyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo runtii kaalin weyn ku leh howlaha uu garsoorku hayo mar walba oo ah markii saddexaad ee uu garsoorku halkan imtixaankaa ku qabanayo weliba arrintaa darteed labada maalmood loo fasaxay ardayda jaamacadda dhiganaysa markaa mahadnaq inaba aan la soo koobi karin ayaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed u haynaa oo uga mahad celinayna leenahay waxa weeye waxaad dalkiinna iyo dadkiinna gashanaysaan ilaahay idinka abaalmariyo idinkana waxaan idiin rajaynayaa guul baan idiin rajaynaya insha allah guulaysta imtixaankana si degan ha loo galo qof walba warqadiisa iyo qalinkiisa ha ku koobnaado qishka ha layska ilaaliyo waayo maaha imtixaankan kii iskuulladiya kii jaamacadaha ee qof walba la rabo inuu guudbo afartan baa laga rabaa marka hal su-aal haddaad qof kaloo sheegto aday kaa go-antay taa la ogaado imtixaankan waa inoo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed ayuu ahaa oo isagu dah furayay imtixaanaad ay u fariisanayeen arday badan oo markaa ama tartamayaal u tartamayay fursado shaqo oo ka banan hayadaha garsoorka iyo xilaalinta ee dalka dhinaca kale magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka hanaanka dibogista lixaad ee barnaamijka dayn soomaaliya oo toddobaadii lasoo dhaafay ka socday magaalada shirkan intii uu socday waxaa diirada lagu saaray diboogista horumarka hanaanka maaliyadda soomaaliya wixii ka qabsoomay fulinta shuruudaha deencafinta ee soomaaliya oo ah arrimaha ugu muhiimsan ay kamid yihiin dib u habeynta iyo sar uqaadida dakhliga dowladda iyo hufnaanta maamulka maaliyadda oo ay kamid ahaayeen shuruudihii la hordhigay xukuumadda soomaaliya si markaa soomaaliya ay horumar kaga sameyso barnaamijka deencafinta oo muhiim u ah geedi socodka dhismaha dowladnimada soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan cige oo shirkan soo xiray ayaa sheegay in lasoo gabagabeeyay barnaamijka loo yaqaano e c f wejiga lixaad oo ah heerka ugu dambeeya ee markaa lagu qiimeynayo shuruudaha soomaaliya ee barnaamijka deencafinta wasiir biixi waxa uu sidoo kale xusay in xukuumadda soomaaliya iyo dowladda federaalkuba ay marka horumar ballaaran ka sameeyeen arrimaha dib u habeynta maaliyadda ayna sii wadi doonaan dadaaladaasi si deen cafinta ay dhammaystir u noqoto lana gaaro barnaamijka deen cafinta guud ahaan in la dhammaystiro dhammaadka sanadkan shirka lagu soo gabagabeeyey nairobi waxaa ka qayb galay intii uu socday hay-adaha kala duwan ee dowladda wasaaradda maaliyadda oo hogaanka shirka ah wasaaradda qorsheynta qaranka wasaaradda cadaaladda wasaaradda batroolka bangiga dhexe ee soomaaliya xafiiska madaxweynaha iyo kan raiisul wasaaraha iyo hay-adda warbixinada iyo maaliyadda oo dhammaantuba kamid ah hay-adaha dowladda soomaaliya soomaaliya waxaa caqabad ku noqotay deynta lagu leeyahay oo markaa aysan soomaaliya ka sameyn karin horumar ballaaran dhanka mashaariicda iyo inayba deyn kala qaadan karto maadaama shuruudaha loo dhigay iyo barnaamijkeeda incafintuba ay caqabad ku noqdeen horumarka hanaanka maaliyadda soomaaliya waxayna xukuumadda soomaaliya rajo wanaagsan ka qabtaa in lasoo gabagabeyn karo barnaamijka deencafinta oo shuruudo badan iyo marxalado kala duwanba soo maray tobankii sane ee lasoo dhaafay in ka shaqeynayeen hay kala duwan ee maaliyadda dowladda federaalkeed xukuumadihii dalka soo maray sidii u gebagabayn lahaayeen barnaamijka deencafinta dhinaca kalena madaxweyne ku puntland axmed cilmi karaash ayaa waxa uu markaa ka hadlay arrimaha ku aadan colaada gobolka soolka aalosneed muddooyinkii lasoo dhaafay iyo dagaaladii ugu dambeeyay ay ka dhacay wuxuu sheegay in markaa dadka reer sool ay markaan isku filan yihiin marnaba aanay markaa dagaal u socon lagana doonayo somalilan inay dadka ixtiraamto oo aanay mar kale isku dayin markaa inay nabadooda carqaladayso eh, reerahaas iyo dadyogaasi oog bay xuduudoodu ay tahay joogaan eh, sida la socotaan markii eh, la jabiyey waa la kari karaya in la dhaafo meelahaas laakiin waxaa lagu go'aansaday in xuduuddaas u dhaxaysa aan la dhaafin halka kan iyadaa isbashiraysay markaan soo gelayay sawiro ayaan ku arkayay puntland runtii oo aan in badan ka qayb galay b d r c na ay door weyn runtii ka qaadatay waxa aan leeyahay shaqaqooyin badan baa puntland gudaheeda mid dibadda inooga timi dalalka dariska ah iyo mid gudaheedaaba alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa laga joogaa wakti nabadgelyaha maanta oo aynu aan meelna dhibaato gudaha puntland aanay ka aloosnayn waxaana runtii ilaahay fadligii iyo dadaalka biidhaarsi iyo dadka dhaqanka u badan ee puntland baa hirgeliyey haddaan ka soo qaado darisyada sida aada la socotaan sool muddo ilaa labaatan sano ah dhibaataa ka socotay siddeeddii biloodee ugu dambaysay waxaad la socotaan in dagaal uu ka socday koosgareeyey barakac dhimasho dhaawac iyo burbur adduunba runtii shan iyo labaatankii bishii ogast ayaa arrinkaasi uu lasoo afjaray eh, waxaan hadda aada la socotaan in eh, qolo waliba ay joogto eh, xuduudeedii iyo meeshii ay degaanka u lahaayeen wax badan baa qolyahaas somalilan runtii waxay yidhaahaan puntland ayaa nagu soo duushay puntland waxaan ii sheegayaa puntland runtii puntland kuma soo duulin puntland diyaar u tahay horena nabadgelyaa looga bartay haddana waa u diyaar sool reer sool iyo dad u hiiliyey reer sool oo qaraabo ah ayaa eh, hawshaasi ay dhex maraysay eh, alxamdulilah meeshoodii bay hadda kala joogaan waxaan idiin caddaynayaa puntland iyo reer soolba inay nabadgelyo nabad diyaaru yihiin inaan lagu duulayn eh, reerahaas iyo dadyogaasi oog bay xuduudoodu ay tahay ay joogaan ee sidaad la socotaan markii la jabiyey waa la kari karaya in la dhaafo meelahaas laakiin waxaa lagu go'aansaday in xuduuddaas u dhaxaysa aan la dhaafin waxaan markaa eh, oo rasmi ah in sool iyo reer puntland iyo qaraabadii u helisay iyo mid walba inay halkaa maanta diyaar u tahay inay nabad diyaar u tahay eh, hawshaas iyada ah waan idin ogeysiinayaa waxaan kale ugu mahad puntland runtii eh, stabilityga ay hadda eh, ku jirto oo laga shaqeeyey oo aan marar badan ka qayb galay meelaha maxay tahay dad ceelal iyo biyo iyo maxay tahay xuduudo ay dagaalkaas ka kacay hadda waxaynu joognaa wakti aynu dowlad dhis iyo dimuqraadiyad iyo haddii abni horumar aynu aynu ku jiro waxaana keenayaa taa inaynu kusii soconno shirkeennii muhiimkaha ah waa inoo furan yahay madaxweyne ku-xigeenka puntland crash ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimaha gobolka sool weli barnamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan isiya sharafciheedahohoyaday shacabka ha ku noolo barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markan kuuriyada koonfureed aynu eegnana xubnaha inta badan kule baarlamaanka ee eh, mucaaradka dalka kuuriyada koonfureed waxay meel mariyeen qaraar mooshin ah oo shaqada looga eryayo laguna kala dirayo xukuumadda ra-iisul wasaaraha wadankaasi kuuriyada koonfureed kadib markii lagu eedeeyay in xukuumadda ku fashilantay inay wax ka qabato arrimaha loo igmaday ee dimuqraadiyiinta horumarinta siyaasadda dowladda iyo arrimaha kale ee xasiloonida wadanka qaraarkan ay meel mariyeen xubnaha baarlamaanka ee sharci dejinta kuuriyada koonfureed waxaa loo gudbiyey madaxweynaha kuuriyada koonfureed yon sokyo waxaana qorshu u yahay inuu madaxweynuhu markaa go-aan ku gaaro inuu kala diro xukuumadda shaqadana ka eriyo ra-iisul wasaaraha kuuriyada koofureed xubnaha golaha sharci dejinta ayaa u codeeyay tiradooda xubnood ayaa meelmariyey mooshinka ka dhan xukuumadda in la kala diro master han jokso kaasi oo ku fashilma wax ka qabto shaqadii loo egmaday sida ay sheegeen xubnaha golaha sharci dejinta mooshinkan oo ay markaas saxiixeen in ka badan boqol xubnood oo mucaaridka kamid ah ee golaha sharcidejinta waxaay ku eedeeyeen xukuumadu inay gelinayso dalka crisis ama caqabado iyo fadqalalooyin siyaasadeed oo dhibaateynaya nolosha dadka dimuqraadiyadda iyo sidoo kale nabadda dalka si kuuriyada koofureed waxayna sheegeen inaysan marnaba qaban karin waxyaabaha loo egmaday xukuumaddu ku fashilantay wax kaqabashada arrimaha dimuqraadiyadda nolosha bulshada iyo arrimo kale oo markaa horey loo siiyey mandatka xukuumadda inay wax ka qabato waxay ku eedeeyeen sidoo kale xukuumaddu inay ku kacday waxyaabo mas darro ah taasoo ay ku sheegeen markaa inay tahay in muushinka uu meelmar noqdo shaqadana laga eriyo xukuumadda ra-iisul wasaarahana xafiiska uu banneeyo waa markii ugu horreysay oo muushin sidaan oo kale ah laga gudbiyo ra wasaaraha kuuriyada koonfureed waxaana markaa hadii uu meel mar ama meelmar noqdo ay noqon doontaa wax kusoo kordha siyaasada kuuriyada koonfureed oo inta badan looga baran mooshinada shaqada looga oriyo ama shaqada looga eriyo marka la eego xubnaha kuuriyada koonfureed mas-uuliyadda u qabta waxaana la rajeynayaa in madaxdu markaa go-aan ku gaari karto marka la eego siday ugu go-aan qaadan karaan maadaama xildhibaano badan oo ka mid ah xubnaha golaha wakiiladu ay soo gudbiyeen mooshin ka dhana marka xukuumadda sidaan ay tahay in xukuumadda la kala diro shaqadana laga eriyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi dhinaca kalena waxaa warbaahinta dunidu ay hadal gaar ahaan warbaahinta aljaziira xiriirka dowlaansideed ay sameysanayaan sacuudi arabia iyo sidoo kale israel oo loo arko mid markaa isbedel ku keeni kara bariga dhexe marka la eego sida haatan mareykanku u doonayo inuu ka shaqeeyo in dhinacyadu ay meelmar ka dhigaan heshiisya dhexmara sidoo kalena diblomaasiyadda xiriirkooda ay dib u soo celiyaan maadaama hore aysan xiriir toosa u lahayn iyo safaaradaba marka la eego israel iyo sacuudi arabiya mareykanka ayaa ka shaqeynaya si ofishalana u sheegay marka oo rasmi ah in la doonayo in wax laga bedelo marka la eego danaha mareykanku ka leeyahay bariga dhexe si taa ay dhaqangal u noqotona waa in mareykanka xulafadiisa bariga dhexe xubnaha khilaafka ka jiro uu isku keeno labadan dal ee mareykanka iyo sacuudiga ayaa waxaa ka dhexeeya markaa xiriir soo jireen ah waxaana mareykanka isagana markaa uu isbahaysi ahaan u wataa xubno badan oo sacuudigu ka mid yihiin iyo dalal kale oo bariga dhexe ku yaala wuxuuna doonayaa in israel uu ka bixiyo go-doonka siyaasiga ah ay ku jirto ee dhanka diblomaasiyadda qorshihiisa ee mareykankuna waa inuu markaa isku keeno xiriirka diblomaasiyadeed ee mareykanka waa mareykanka iyo sidoo kale dalalka xulafada la ay ah bariga dhexe si gaar ah sidoo kale israel in lagu soo daro dalalka oo ay xiriir wanaagsan la yeelato dalalka carbeed qorshahana waxa uu u muuqdaa mid markaa la doonayo in lagu markaa lagula dagaalamo iiraan oo iyadu aan meesha ka marnayn khilaafka kala dhexeeya sacuudi arabiya iyo mareykanka oo xulafa tan iyo markii xiriirkooda dib loo soo celiyay iiraan iyo sacuudigana waxaa sidaasoo kale mareykanku uu doonayaa inuu ka shaqeeyo xulafadiisa gobolka ee bariga dhexe in israel uu u furfuro dalalka dhanka diblomaasiyadda kalena shaqeeyo in israel ay xiriir rasmiya la yeelato dalalka carabeed oo ay ka mid yihiin sacuudi arabiya waxaa ugu muhiimsan waa in mareykanku ka shaqeynayo in xiriir iskaashi dhanka amniga iyo siyaasaduba ay wadayeeshaan sacuudi arabiya iyo israel taasoo u arka inay wax badan ka bedeli karto danaha uu ka leeyahay dalalka bariga dhexe dhaca iyo in israel laga bixiyo godoonka doonka siyaasiga ee ku jirto dhinaca kalena hay-adda ugu weyn ee ciyaaraha dunida fifa ayaa mar kale soo saartay tobanka dal ay u aragto inay yihiin kuwa ugu horeeya caalamka marka la eego bandhiga kubadda cagta argentiin oo noqotay jambiyoonkii koobkii dunida sanadii hore lagu qabtay dalka qatar ayaa kaalinta koowaad ku jirta waana dalka ugu fiican oo la aaminsan yahay in fiifa marka ay u garatay kala sareynta dalalka ugu fiican caalamka ciyaaraha xulalka qaranka marka la eego in argentiin ay tahay number one faransiiska ayaa ku jira booska labaad oo isna loo arka inuu yahay xulka labaad ee ugu fiican bandhigyada ciyaaraha caalamka marka la eego brazil ayaa kaalin saddexaad ku jirta ingiriiska ayaa soo tigsaday booska afraad biljimka ayaana ku jira sidoo kale kaalinta shanaad waxaan halkan ka marnayn croatia oo iyana booska lixaad ku jirta kala sareynta fifa ee loo yaqaano fifa menis world ranking ama fifa best menis world ranking dalalka la yiraahdo waxaana markaa sidoo kale kaalintoood ku jirta xulka qaranka netherland ama holland sida loo yaqaano bortuqiiska ayaa soo tigsaday kaalinta sideedaad talyaaniga ayaa ku jira booska sagaalaad ama kaalinta sagaalaad xalka isbaanishku oo mar ahaa dalalka ugu horeeya kala sareynta ciyaaraha dunida ee fifa uu markaan galay kaalinta tobanaad oo habacsanaan ay ka muuqato weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiib yaal sida geed caleeliyo ubax guud ka qariyeenuy guulilaama ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaa leeday sida geed caleeliyo ubax guud ka qariyeen oy dhacay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaa leeday oo soo gandoodo galka faraqaso ayniyo gacan webi ku yaala oo godan barwaaqa ah durdur aan gudhayniyo gacan webi ku yaala ongu iyo jiila midab guurin baato cikalka calbaan goortaan ku eegaba gabadhiyay hikalka calbaan goortaan ku eegaba qalbiga higa gelisa gabadhyahay kalgacalbaan goortaan rabaa gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku eegabaa qalbigayga gelisa waxse aanan garanay igunu caashaqee halka aad gaadhsiin ayaa tahay gammaan faras sangageesi daaqsaday oo garduur miray sodon biliya gawdeed uu goobay farowgii sararta iyo gaadada sidaa tahay gammaan faras sangageesi daaqsaday oo u garduur miray sodon biliya gawdeed u goobay farowgii sarartayo kaadada hadba kaynta geedale oo galabba loo raro sida ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale ongulf colaadiyo weli socoto dheergeli oolaadayo weli sooto dheergeli gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku egaba gabadhyay kalgacal baan buurtaan ku eegaba qalbigay iga gabadhyahay kalgacal baan goortaan ku eegabaa gabadhyahe kalgacal baan goortaan ku eegabaa qalbiga higa gelisa si aanan garanay unuday cashaqee halka aad gaadhsiin qaarkii dhulgargoor ku simaniyay ama maadhkaldhiidho u ku taal howd oo laba gardhoobo badhbaageesu seexdeen sida gubanka qaarkii dhulgargoorku simanyay ama maargaldhiidho gubatiu ku taal hawd oo laba gardhoobo badhbageesu seexee carfanayso oo shimbiru ka giigeen ama horangingimaano budka xarfanayso oo shimbiru ka giigeen ongu iyo jiila midab guurin baato midab guurin baato gabadhyay kalgacal baan goortaan ku eegabaa gabadhyahay kalgacalbaan goortaan ku eegabaa qalbigayga gelisa gabadhyahay kalgacalba goortaan ku eegaba gabadhyahay kalgacalba goortaan ku eegaba qalbigay higa gelisa gabaryahay galgacalba goortiiaan ku eegaba qalbigay gelisaa yeeree kale ayaa kamid ah heystaan ku luuqeynay allahu raxmaday fanaanka maxamed axmed kuloc dhextaalka barnaamijka kulanka ay eedeyd kale ayaa noo soo socday warbixino kale balse markan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa khamiis taariikhduna waa koob iyo sanadka labada kun waa maalinta laba boqol ee sanadka waxaana ka arsan sanadkan boqol iyo kow cisho haddii dhacdooyinka maanta kale dunida ka dhacayna waxaa kamid a maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankii cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa iska casilay xilka raiisul wasaaraha soomaaliya maanta kale sanadii labada kun kooxo hubaysan ayaa magaalada muqdisho ku dilay allaha u naxariistay wariye xasan yuusuf absuge oo u shaqeynayay idaacaddii maanta sidoo kale isla maalintaasi waxaa magaalada muqdisho lagu aasay meedadka wariyaashii shalay oo kale ku geeriyooday qarax ka dhacay maqaayad ku taalay guriga hooyooyinka isla maalintaasina waxaa geeriyooday faysal cumar mushteek oo ka mid ahaa fanaaniinta soomaaliyeed maantoo kale sanadkii labada kun saddexiyo tobankii waxaa bilowday weerar maalmo socday oo ay al-shabaab ku qaadeen suuqa ganacsiga westgate mall ee magaalada nairobi dalka kenya weerarkaasi oo geystay khasaaro badan maanta kale sanadka markuu ahaa kun sideed boqol lixdii ciidamo ingiriis ah ayaa qabsaday dalka suudaan Maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol labatan iyo sagaalki waxaa bilowday dagaalkii u dhexeeyay dowladihii xilligaas ee Shiinaha iyo Midowgii soofiyeedka maantaoo kale sanadii kunsagaalboqolsodonlixdii saraakiishii qabsaday talada dalka faransiiska ayaa faransiiska faranko u magacaabay taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi maantaoo kale sanadka markuu ahaa kunsagaalboqolkontonkowdii ciidamadii xiligaasi ee jarmalka ayaa gobolka karemiya ka qabsaday dowladii soofiyeetka maantaoo kale sanadkii kunsagaalboqolafartanilabadii ingiriiska ayaa ku duulay dalka myanmar oo xiligaasi jabaan haystay ugu dambeyntiina maantaoo kale ee sanadii kii waxaa lagu dhawaaqay in dalka shiinaha uu ka baxay nidaamka boqortooyo islamarkaana uu yahay dal jamhuuriyad ah guud ahaan waa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay markaan aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha kaarsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay luuloon la socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay warbixinada kale barnaamijka haddii aynu eegnana dalalka armenia iyo sidoo kale azerbaijan ayaa bilaabay wadahadalo xal loogu raadinayo khilaafka u dhexeeya labada dal ee ku aadan dhulka lagu muransan yahay gaar ahaan gobolka nagorno karabakh waxaana markaa la sheegay in wadahadaladu ay yihiin kuwo bilow ah lana doonayo in xal looga gaaro khilaafka soo noqnoqday ee u dhexeeya labada dal kuna aadan lahaanshiyaha xuduuda dhulka ku yaala gobolka nagorno karabakh labadan dal oo sanado badan dagaalamayay iskuna haystay muran dhuleed iyo dhul xuduudeedka dalalka waxa ay u muuqdaan kuwo markaa aan arrintooda xal laga gaaraynin marka la eego hadba intay heshiis la gaaro haddana durbaba ay ka baxayaan dhinac ka a ah, dhinacyada heshiiyey waa labada dal mid ka mid eh, waxaana muuqata inuu noqday mid joogto ah khilaafka muran dhuleedka ama murxuduudeedka u dhexeeya labada dal waxaa lasoo wariyay in markaa heshiis lagu gaaray in la joojiyo colaada sidoo kalena lakala qaado ciidamada isku horfadhiya dhinacyada xuduuda labada dal ee azerbaijan iyo sidoo kale armenia waxaase muuqata weli inaan arrintaa lagu guuleysan waxaa jira heshiis aynu wada gaarnay oo ku aadan arrimaha militariga waxaynu sugaynaa gabagabeynta heshiiska ayuu u sheegay warbaahinta david babayan oo isagu ah la taliyo sare oo markaa ka tirsan xukuumadda armenia wakaalada wararka ee routers ayuu la hadlay sidaana u sheegay waxayna u baahannaha inaynu wax badan ka hadalno su-aalo badanna isweydiino welima aynan helin jawaabihii aynu u baahnayn waynu sugi doonaa waxaa u dambeeya heshiiska ka soo baxa ayuu hadalkiisa ku daray intaa isagoo la hadlayay wakaalada wararka ee routers dhinaca kale xukuumadda armeniya ayaa waxa ay dhankeeda ku eedeysay azerbaijan inay iyadu carqaladeynayso heshiiskii xabajoojinta ah ee dhowaan ay wada gaareen kadib markay sheegtay in azerbaijan ay u muuqato inay dhaqdhaaqyo milatari ka bilowday dhanka xadka xukuumadda bako wasaaradeeda gaashaandhigga qoraal ka soo baxay waxa ay diidma kala hortimid waxba kama waxbakamajiraanna ku tilmaantay in iyagu dhankooda ay jabiyeen xabad joojinta waxayna sheegeen in arrinta ay tahay waxba kama jiraan waxaa lasoo wariyey in markaa rasaas laga maqlayay iyo hub culusba dhanka xadka labada dal ee azerbaijan iyo armeniya taasi u muuqata inaanay dhaqan gelin xaba joojintii ay horey wada gaarin dalalka azerbaijan iyo sidoo kale armeniya oo in muddo ah uu u muuqdo khilaafkooda mid joogto ah kuna saleysan yahay muran xuduudeed iyo muran dhuleed markana waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib oh, waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ou duceeyey allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi ciidankiiyo dadkoo wadar ah weeray cadowgiiye markii wareemay noqdeen weylo goosanee wax dhintiya wax cararay noqdeen wiilo shiibalowe waana mahad ilaahay siday wax u socdaaniin ciidankiiyo dalkiiyo dadkiiyoma nabad baa dibeedahan ku raagaydii aryaadhaha beriga geedkii kalamaan waa la qabsaday afki ba'a yidhina tubti waa karaahe nimanka hooqayaa ka yeerta nimiyow dagfurda guurtooy adduunya dabagadoonye ah? deegna deenkagud adduunya dabagadoonye kale waa dogyana safiiriya lewaroga war dagaalka wejigiisa labaad lama bilaabe warmow dagaalku waa socdaaye eh. eh. wadaartiina dhibaysa waddankeenna wareersheeyey eh. wuxuu duurka wareegaba weerarkii lagu qaaday wacdari geysku dhigan hilibkoodii wadhnaa dugaaggaa ka wabxay dayartay wax ku qaado waaryaana wallaweynay wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunkee weydiiya culimada soloma odhan warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi mahayo mana sugaayo imana maqne siinaya haddaadan haysan war idnimung magungayaalimangodungalakaari laftagara miyaa sidaas yidhi war adaa fahmine cir marooga dhul maroogow ku yidhi annagoo heegana hororkii kumagaba waa hor joogsanaynaa inan yahay qurxoonoo wejiga laga tatoonyeeyey bidhaantaada goortaan arkaa laygu soo degeye cimrigayna waan goobi jiray qaabkana aad tahaye isboorqaadku waa furan yahow kuuma diidaniye sunniyaha cajiibkaa raggaad ku handadaysaahe adoo weliba caataa hadana dhirirka tooreeyey in darta markaa qabriga loo hurdaa waa nasiib xumo eh waalidka mag iyo qaan haddaad kala xishoonayso naahoy caadi maahiye intaan dhididka sayraayo lambarrada inaad ii qortaan kaa codsanayaahe eh. telefoon dhacaa iyo markaad wadisab ii reebto anoo jamasho kuu qaba haddaan soo wactami waayo hama sayrin dhowr baa sharcigu ii fasaxayaahe eh. bajaaj raacna ii tuur gabdhuhu lacag ma waayaane oo dhowr dollar ii geli qof yaashiid xun baa jiree eh. ha yeeshee jacaylkiiyo hantidu wax isma doorshaane waa laba qofkaan soo helhelin jeenangaad yahaye daraad subax yartan yartaan lay baraa tahay waaye eh. mar haddaanba awgaa cuntada fiiqsan kari waayey eh. qandaraas jacayl waa inaan kula saxiixdaahe ahe eh. sooryada markaan bixi tegoo shacabka loo yeedho odayaasha waaweyn sabgaad kama duqoobaane islaamaha baraanburo haddii nala ku soo yaacsho iyo macalfanaaniinta qaar hilibka soo doonta waa dembiilayaal raashinkay xoogu cunayaane intaysnaan caruurteenna jalin noo dhaldhala doonta saldhigyada haddii aan qabtoon cabasho gaarsiiyo oon maxkamad la tiigsado sharcigu waa xirxirayaahe qorax dheere waa mudan yihiin lagu ciqaabaahe iyagoo indhaha taagayo cirid ku jaa eebaysan fag haddaan niraa'on wadada kugu lugaysiiyo daafeedna kaa soo xirtoon bari u soo luudno gabar wiilka daba dhuumataan qayr lahaa jirine arrinkaa haddaad yeeshidoon wax isla duugduugno saw lamaanayaashii qarniga toos u noqon mayno waar bislow jacaylkaagu been weeye waxba kama jiraan weye aryaadhaha bislaxaad ula yaabaysid wixiisaa wax kaaloo kaasi wanaagsana la soo wada wixiisaa wax kaaloo kaasi war cabdulla waxaa kaloo la yidhi weligeed adduunyada wakhtiga qof saacida midna waayahaa xira waar waxaad ka tagtay waxbahay dabiibina wadka aani saragne warbowe shabaabka waxay ka war wareegaya xaafadaha waa ka baqaya war kalemaanay war ma haysaane xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ka mida ah furmaha gobolka galgaduud wa hedii abaarahan iska casilhayaa miyuu yidhi madawiinaag muduhilajay waayku dhimaan sheegay leeyahay mar dambe laysoo dhici maayo miyuu yidhi sanad guurida weerarka gurigiisi miyaa la gaaray war dad falanaatiin warna ma sugtaane eh. cabdiraxmaan isagoo ka sheekaynaya habeen dhawaed ninkii hadlayoo mahadkarataay ahaa eh. wuxuu yidhi eh. ladnaanta iyo baruurta ninkaa ka muuqatay korkiisaa laga subka karay warloodii dadka ay ka dhaceenoo sakawaad kusheegga ahayd miyuu hilibkeedii ka dhergey warwarkaa ku soo ordinina wuxuu yidhi ninkaasi meel nabadoo wuxuu raba iska cunayuu joogaa faqaatil aysan imadawiin hasan sheeg inna haahunaagaaidunalia warma somalilan baa laxtiraafi buu yidhi waradhaa waalidinu waali waa dhaaftae eh. wuxuu yidhi meel buu isaga dhaqan yahay ciyaal gaajo iyo haraad u baaba'ana hawdkaanuu soo geliyo wuxuu leeyahy bumba isku xidhoo dadka laaya marka waxaan dhihi lahaa buu yidhi hadduu run sheegayo eh. annaga madaxweynihii iyo xildhibaanadeenniiba waa kuwa furunta taagane eh. bannaanka hayskeena hadduu run sheegaayuusa isqarqarine war carruuran dhammaanoo laga xaday dadkii dhalay ayaa meel u dhoobane miyuu tiisa dhibayaa warbow hadda shabaka loo dhigay walle waa ku dhacaya war waxaa hore loo yidhi ninkii dhuumanaye dhabar qaabkiisu muuqde dhaqsa loogaada sidiisii ka dhigante war kuwa dhuuntay iska daayo kuwa kale qorfaha ku jira maxay u ohan waayeen maxaangeliyada jibaaxay maxaangeed qodax la seexday dushayda gantaalka reemay warwaaqlow gedadu tilmaantay weeye maxaanu madgebagebaynay wugeennii waa kaa xumaadu gaaxdi nabsi aynu mallay gala buuraha war cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa kaluu yidhi mahad karatay saddexda beelood ee ansaarta ku sheegay saddexduba waa reer galmudug namana qabato in aan ansaar u noqonno qawaarij umana ahee waa u afduuban yihiin wuxuuna tusaale u soo qaatay labadii wiilaa kale ahaa axmed fiiqane iyo maxamed cumar wuxuuna yidhi laba jeer bay shahiideen kuwaas dadkii ay ka dhasheenna inay khawaarij u noqdaan ansaar macquul ma ahan ee waa lunsan yihiin runta aan u sheegnay halla dharbaaxo war cabdiraxmaan xabshukur wuxuu kaloo u yidhi puntland iyo somalilan labadda ay ku joogaan waa khawaarija annagaan hor sababtoo a ah mar horay meel kasta shirtu tegi lahaayeen marka si aysan soomaalida kale ugu gudbin shartooda annagana aan u nabadgalno aan iska soo dhammaystirno waar wallaweyne war ma haysaane faysal calawaraabe wuxuu yidhi dagaalka laascanood madaxweyne xasan shiikh baa lagu fashilinayaa markaa si aynu saddex dowladood u noqono waa inaanu ka hor tagnaa fashilka iyo marka wallaweyne waxaan igula talinayaa idinkuna xaggaa ka soo dhirbaaxa annaguna sii dhirbaaxne ubow markaa ma soo socosiraadayba warwaaqla war ma haysido madaxweyne ku-xigeenka buntland axmed karaash wuxuu yidhi xuduuddii hadda waa la kala joogaa qolo walbaa halkeedaha ku ekaato sidaana aan ku kala nabadgalno haddii la yeeli waayo wixii ka dhaca cidii fidna bilowdaa ka mas-uula ciidamada s c cabdimadoobe wuxuu yidhi somalilan waxaan ka diidnay puntland ka yeeli mayno sababtoo ah waxaan rabnaa maamul goboleed gooni u taagan puntland ku biiri mayno xuduudna lama lihin marka waa la yaabanahay arintu waa isku qasan tahay xaggee iska qabalaada ambawdudaariwaaqlow bilaash baad u qaylinaysaa eh. dowladda buntland mar lama ogolaanaysa inaan lascaan soo gashaanin adiguna walaaciyo eh. walbahaar ka daayo eh. welwella ii dhulka u joogo naw waar idinkuna ma la qabtaan waaqlow waayahay ku daaye wadadeed maraysa ma maqal miya waar cabdulla warmahay sida ciidamadii saaraa buurta gacanlibaax waa laga soo dejiyey somalilan arrimaheedu way dhamaysatay marka dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa armaqal yaa kugu dheganhe warkalamaanay war ma haysiine guddoomiyihii hore gobolka hiiraan cali jaytaxmaan way iska farjinaynaa noo miyuu yidhi qalbigaan ka waxaynaynaa miyuu yidhi qawaariidta wow mar labaad miyuu erkay dhulka badweyne ka xirtay dagaalku waa ku daalna waa iska xawalaynaa miyuu yidhi qofka hadda la maqli waayo asaa la maqli doona miyuu yidhi war madaxooda ninkii ii keena lacagaan siinaa miyuu yidhi war weligiin kalemaanay warka waa ku didaan sidaad waalan cali jayta isagoo labaatan tignikaa watu inta dhulka maray u dhuusam reeb dalkuna waa labaduu yidhi intiisa badan inta yara khawaariiju joogtana haddaan ka didinaynaa buu yidhi nin laga rumaysan waayana maahanoo hadda ka horba matabaanu ka bilaabay hawsha maantou dhuusam reeb madaxweynihii u fadhiyana inuusan u dahdaahayn waa iska caddahay hadda khawaarij meeshay marta ilaahay nama marsiiya sababtoo ah awadkoodaa galay waar guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashina dhuusamareeb buu joogaa isaga laftiisuma furutan gelayaa buu yidhi buum cabdixaashba hadda dhabancad ka yar war guddoomiye cabdixaashi horeba wuxuu u yidhi madaxweynihii qaranka oo tuuta xidhan oo furunta jooga inaan suudad inta xidhanna xamar iska taxtaxaashno waa anshax xumo war kalemaanay war mahaytana guddoomiyaha golaha shaabka saacada madoowa <laughs> dhuusmareeba dikaani ogaadaha maroodii binaan roogsoon balanbalma garya war doorashada koonfur galbeed ha la qabta miyuu war legdin halka jira doorashanin dhimanaa toybaga warbowa guddoomiyaha aadan madoobe ila aaraareebuu ka mid ahaa dagaalka buu leeyay warmadeeyo shiqaadnimado ma wuxuu yidhi eh. s d ma kac iriirow suran warwaliintani mooshidi dowlad koonfur galbeedaleele war halgankan socda looma kala harine eh. oda cabdulla mahaday ma dhaafay war gudoomiyaha gobolka banaadir oo cadcadda iyo cadaan lexi jooga wuxuu yidhi eh. maradaa naga dhacday talow ha nagula celiye sababta oo ah tolkeena dagaalka waa ka hurda aasaakeen waa dirireen uu yidhi khawaarijna waa iska celiyeen uu yidhi war guddoomiya madaalo oo macawuslay la kulmay waxay ku dhaheen bowa isku badan eeeyo biinoo kala sarmay yidhaahdeen warwarkaan ha ku soo boodine waxay dhaheen guddoomiye ugu sawir dambanna ma qabato waa daalnay waa rafaadnay dhibna nooma dhimana ayaan horena madax kalay shirib ku soo dhoweeyeen waxay ku dhaheen macwuuslaydu dhowaanahan kama dhammaan dhibaatiya wax soo dhowayn war calaa kulli xaal tolku waa iscanaansanaya dagaalkana waa eh. mar mardhow waxaa boor ka kaci doonaa degmooyinka ruunirgood iyo ceeldheer iyo wabxo iyo ceelbuur iyo galcad iyo caws weyne iyo inta ku xeeran oo dhan war maxaad boor ugu kucinaysaa degmadii boqolkiiba afar madhama waxa jooge war teena dhibaaya tabartooda la tuso hadda waa tegayaan war dhexe ma hadday meesha agteeda aad ciidciidka la dhahayay wili khawaariijtii waa ku go'doonsan yihiin ciidanka iyo macawislayduna waa ku wareegsan yihiin meel wax uga soo geli karaanna ma laha la yidhi bowma xataa badda marka mardhow waxaan ka baqayaa deegaankaas hadda ka hora urkoodana la mari waaye sidii oo kale inay ka dhacdo aryaadhaha samidey cabdulla shabaab la hadlaayana wuxuu yidhi waxay ku tagtay tuugaadii tala xumayaa toobaad seeg waxay ku tagtay tuugaadii talaxumiyo tobadsig war cabdullaw maxay u ohan waayeen eh. fakarkii talaxumo ku beermay eh. taariikh xumaday iga raacday eh. tusaaloha ay ahaato war calaa kulli xaal tag ama joog wax ka xun oo dad la yidhaahdo ma jirto waar sidii owrxuno gocosaa u gacmadii jiraadla iyo gaarweyn ka soo degay oo goortu gulaansada darandurrida qubagiilaya baa nace tag ama joog <laughs> intaan goranahay waa dhaaftay yaa guri jartay aniinigeekantianakoradaai dhaafti warmadayow brofesor cabdalla maasuur wuxuu yidhi maanukaa isku hooyaa waraabgandhooma wuxuu yidhi allah u naxariistee godlow goorri iyo gawr cadi la isla garan waayey war waxaa kaloo la yidhi goregodgalgoddiingeldiingodgalgodgoraygel warba waxgee wax wadaanin war kalmaanay war ma haysiine cayaartan dagaalbeeleedyaa soo cusboonaaday dadkana waa laisku dirayaa la leeyahay hadda xuduuddii kenya u gala dagaalbeeleedkii dhulka waqooyiga bari kenya u ka socdaa beelaha walaala halka isku dilayaan warba wasiirka gaashaadhiga ee aadan bareducaala aqoonsade ma kala celin waayo beelaha de war faarax macallin ka dambeeya war shabeellada dhexe waxaa la yidhi sagaashan jir dugsi qur'aan haya oo salaad subax inta dukaday gogashiisii iska wardinaya ayaa aana qabiil loo dilay laakiin aniga falkaasi wuxuu ila egyahay mid qawaariji ka dambayso dee waa isku dirkii laguu sheegay war raysul wasaare xamse cabdi aar khudbada meesha uu ka jeediyey waa new york soomaalidana hubka cunuqabatayntiisa ha laga qaado uu yidhi aan iska celinna bahalladee warboka wax dilay ku dilayba waa soomaali baa lagu yidhi war soomaali hub mugiyarrig walaskureebo fadaasa soomaaliya dhankeedii dhawaaq faraxle mooye dhiilla kama sugaaye war soomaaliya dhiilla waa ka jirtaa dhiilla dagaal baana ka jirtee dhab u fiirso dhab dhab u fiirso dhab dhab u fiirso weliga war waxaad ka tagtay dhiillada kolkaagii adba dhowrsan weydo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe u dhegaysan maye waa inaad waradna waxaad ka tagtay dhibta la isu eegaa dhaxaysayo hadalkaad duraysiyo dhinacya iska daayo amba dhamay qararkee waa inaad dadhaamisaa bintii kalmaan aad maqlayseen guud ahaan kulankood kala socoteen ka iran gabagada barnamijka waxaan kaga tegayaa heestii beeni raadmel ku luqeynayo fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbe inta barnaamijkan lamid ah

anta ayaane qalbigaygu tuuraday raalli dhulkeeda buraaye anigii oo raxmoo quraa ayaa rub isla male doono wucu orod ku daalo alla cadeeyey gabadhe dantaa ii run sheegte ragannimo mawayne mama aadumaleh deelalawdun mooda